اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك نرجع اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إخواني الكرام xalqadan waa xalqadii sideedaad ee xalaqaadka aan kaga hadlaynay nafaxaatu ramadaan maanta ama galabta waxaan ka hadlaynaa mawduuc aada iyo aada iyo aada iyo aada muhiim u ah mawduucaas waa dikriga rabbigeen subxaanahu wa tacaala aladi khalaqa fasawaa waladi qadara fahadaa waladi akhraja almarca fajacalahu guhaaan naxwa rabbigaas waa rabbigii na umay waa rabbigii na arsiqay waa rabbigii na nooleeyey waa rabbigii na dili doona waa rabbigii na soo saari doona waa rabbiga naarii janno uumay rabbigaas oon dhammaantain quudarraynayna jannadiisa aada iyo aada ugu baqayna kana magangelayna naartiisa nasal allaha asalaama walcaafiya dikrigaas allah subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu lehy subxaanahu wa tacaala alaa bidikri illahi tatma-inu lquluub dikriga alle ayay quluubta ku xasishaa ayuu rabbiga le subxaanahu wa tacaala qulubta waad aragteen way walwalaysaa way murugoonaysaa way baqaysaa way tiiroonyoonaysaa waxyaabo badan oo qalbiga sugnaantiisa dhaawaca ayaa adduunkan jiro oo kollay baad wax badan aragteen oodna ogsoon tihiin lidaalika rabbigan wuxuu leey alaa bidikri illaahi tatma-inu lquluub dikriga allah subxaanahu watacaala tacaala ay quluubta ku xasishaa sidaa darteed ayaa rabbigan subxaanahu wa tacaala wuxuuna faray inaan aada u xusno yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha dikran kathiira wasabixuuhu bukratan wa asiila war dadkii alliinaba rumeeyow ilaahay subxaanahu wa tacaala aada xusa wadkuru llaha kathiira lacalakum tuflixuun ilaahay in badan xusa inaad liibaantaan ayaad mudantihiin ayuu rabbigan le subxaana wa tacaala ilaahay intaasoo amar wuxuu u bixina oo in la badiya uu u bixina dikrigiisa subxaanahu watacaala fawaaida dikriga alla ku sugan ayaan la koobi karin fawaaida dikriga alla laga heli ayaana wax yar ahayn fawaa-ida uu ka hela addoonka ilaahay ateecsan subxaana watacala dikrigiisa weyninka uu qabo rabbi subxaana wa tacaala inuu nagu baraarujiyo fawaaida laga helaana cadamada ay leedahay in rabbigan subxana wa tacala una tusaaleeyo ayuu rabbigan wuxuu leeyahay war dikrigay gab aada u badiyo fadkuruunii adkurkum washkuruunii walaa takfuruun war i oo dikrigayga muxuu ahaa la imaada anna waan idin xusayaa waan idin naxariisanayaa waan idin cafinayaa waan idin muxuu arsuqayaa waan idin xusayaa oo xaalad kastaad ku sugan tihiin ayaa rabbigeen wuxuu leey subxaana wa tacaala waan idinka warhaynayaa tacaraf ila allahi fi rahaa yacrifka fi shidda waata nabigan u leh sal slam ilaahay subxaana watacala markaad barwaaqo ku sugan tahay ood nicmaysan tahay ood amni haysato ood rasaaqad haysato ood caafimaad haysato oo wanaagaada aada isku toosan yahay oo waxba kaa qasneen xilligaas alla xuskiisa aada u badi ilaahay maalinta aad waxa weeyaan xaaladda aada dhib ku sugan tahay ha ku xasuustee xaaladda aad kaa jajabanta ha ku xasuustee dikrigaas allah subxaanahu wa tacaala in lagu dadaalo nabigeena calayhi salaatu wasalaam isna isagoo rabbigan amarkiisa qaadani a talada muxuu aha amarka uu rabbi bixi subxaanahu wa tacaala isagoo muxuu aha sii faahfaahini ayaa xadiid alimaamu tirmidi uu kusoo saaray sunankiisa xadiida xasanna ah ayaa nabigan wuxuu ley sala allahu alayhi wa alihi wasalam nabigana wuxuu leeyahay saxiix weyaan xadiidka nabigan wuxuu ley sala allahu alayh waali wasalam alaa unabi'ukum bikhayri acmaalikum wa askaaha cinda malikikum wa arfaciha fi darajaatikum wa khayrin lakum min infaaqi dahabi walwariq wa khayrin lakum min an talqaw caduwakum fatadribu acnaaqahum wayadribu acnaaqakum qaluu balaa ya rasuul allah qaala dikru llah nabigan wuxuu ley sala allahu alay w war uma war ahlu iimaankiyow ma idiin sheegaa ma idin xasuusiyaa ma idiin tilmaamaa camal aada qabataankana ugu qiimaha badan alla agtiina ugu daahirnaan badan oo ugu looga aqbal badan yahay xagga darajadiina ugu saramarin badan idinkaga kheyr badan inaad dahab la baxdaan inaad fidla la baxdaan ood alla dirti ula baxdaan idinkaga kheyr badan idinkaga kheyr badan jihaad inaad gashaan ood cadowgiina la kulantaan oo laysaan iyagana idin laayaan qoortiina ay jaraan adinkana qoortooda ad laysaan intaas wax idinkaga fadli badan ma idiin sheegaa jawaabta maxay noqonaysaa balaa yaa rasuulla nabi allow noo sheeg annagaba maanta waan dhihi lahna nabi allow noo sheeg marka rag asaabiquuna alawaluun min almuhaajiriin walansaar ayaa nabigeena loo weydiiyey calayhi salaatu wasalaam su-aasha ayadahayd jawaabtii nabigeena uu siina ayadoo nadiifa oo sidii ayna soo gaartay qaala dikrullah huwa dikrullah ka isaga waa dikriga ilaahay ayuu nabiga leh sala allahu calayhi waalihi wasalam marka wax dahabka qiimo badan aada bixiso oo jidka alla ku bixiso ood cid u baahan siiso oo inaad fido bixiso ka qiimo badan oo dollar inaad bixiso ka qiimo badan oo waxaweyn jihaad ka qiimo badan oo sidoo kale ka qiimo badan camal walba oo lala yimaada waa dikriga ilaahay subxaana watacaala in la badiyo lidalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid ninka la yihah alxaaris alashcari saxaabigaas uu nabigeena ka wari nabigana wuxuu leh sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaan idin farayaa oon idin amarayaa inaad alla xustaan subxaanah wa tacaala maxaa yeelay tusaalaha qofka alla xusa iyo qofka aanan xusin markuu nabigeena tusaale usoo qaaday oo nabigeena wuxuu leeyahy qofka alla xusay wuxuu la tooyahay qof cadow uu soo daba dhigtay ka awood badan ka hub badan ka adag uu soo dabadhigtay weliba si deg deg uusoo daba dhigtay markaasaa kadibna siduu uga cararaayay ugu cararayay ayaa meel dhufaysa oo xiran oo cadowga soo geli karin uu dalaq uu ku dhacay oo qofkii uu galay kadibna uu sidii iyada ay naftiisii ugu badbaadiyey ilaahayna ka badbaadiyey subxana wa tacala cadowgiisii sidaas oo kale waxaa la too ah ayuu nabigeenle sala allahu calayhi waali wasalam addoonka ilaahay subxaanahu wa tacaala u uumay shaydaanka badbaado kagama heli karo oo shaydaan kama badbaadi karo inuu allah subxaanahu wa tacaala xusa ma ooyane walaa yaxrizu nafsahu min ashayطaani ila bidikri illah dikriga allah subxana wa tacala keligii unbuu qofka shayطaan isaga badbaadin karaa wa ima yanzaqanaka min ashayطaani nasqun fastacid billah dikriga allah subxaanahu wa waa badbaado qalbigu badbaado u yahay xibnuhu badbaado u yahay ikhwaan kiram marka ramadaan maadaama aan joogna oo shahriga qur-aanka uu yahay oo shahriga ducada u yahay iyo bishii ducada oo bishii allah subxaana wa tacala loo dhawaanayay uu yahay oo bishii dembiyada la dhaafayay bisha nafafta naarta laga xuraynayo aan ku jirna inaan dikriga allah subxaana wa tacaala joogtayno oon dikriga allah badino oon dikriga allah kana naqaanana aan joogtayno kanaan aqoonin aan baranno waa dardaaran aada iyo aada muhiim u a ah, naftaydana aada u anfaci haddii aan ku dhaqmo tiinana sidaas oo kale anfacaysa hadii aad ku dhaqantaan ilaahayna subxaana wa tacala waxaan weydiisana bifadlihi wa karamihi wa wa ixsaanihi inuu naga dhiga min adaakiriina allaha kathiira wadaakiraat ilahay waa tii u ammaanay gabdhaha muminaadka ah oo alla xusa iyo ragga muminiinta ah oo alla xuskiisa badiyo inuu allah subxaana wa tacaala acadda lahum ilahay inuu u darbiyey u diyaariyey janooyin iyo khayraad tiro badan waa tii rabbigan uu sheegay subxana watacala iyo dambi dhaaf ikhwaani waxaan rabaa marka waakhawati alkarimaat walmustamicuun walmushaahiduun alkiraam waxaan rabaa inaan idiin tilmaamo idiin bidhaamiyo naftayda baratiinana baro adkaarta le loo yaqaano adkaaru sabaax wa adkaaru lmasa rabbiga subxaanah watacala wuu nagu booriyey wuxuu leeyahay fasbir cala maa yaquuluun wasabix bixamdi rabbika qabla tuluuci shamsi wa qabla alguruub saasuu leey rabbigaa subxana wa tacaala rabbigaa u tasbiixso sabarna ka hormari intay qoraxda aynan waxaa weeyaan soo bixin ka hore iyo intaynan qoraxda dhicin ayuu rabbiga le subxana wa tacaala tasbiixda waa dikriga allah subxaana wa tacaala intaad maxaa qoraxda ay soo bixin ka hore waa adkaaru sabax intayna qoraxda dhicin ka horan waa adkaaru lmasaa labadaas xilli rabbigan subxaana wa tacala wuxuu leeyahay sabarna la imow tasbiixna la imow marka waxaan rabaa insha allahu tabaaraka wa tacaala inaan naftiina iyo taydaba ku baraarujiyo dariiqo sahlan ee jid aada iyo aada u fudud oo qofka muriidka oo rabbiga subxaana wa tacaala iyo aakhiradiisa dooni iyo jannadiisa dooni oo ridihiisa dooni oo wejigiisa maalinta qiyaama daawashaduu daawana inuu ku raxayso dooni oo rabbi rilihiisa raadini adkaarta sabaaxda oo subaxda lala yimaado iyo adkaarta galabta lala yimaado inaan waxaan rabaa insha allahu tabaaraka wa tacaala jid yar oo toodibi ah ood aad muxuu ahaa u sahlan oo qofka uu ku xifdin karo inaan tilmaamo kitaabka xissu muslim loo yaqaano iyo xirsiga kitaabka loo yaqaano kutubo badan waxaa jira adkaar sabax almasa iyo adkaar badan ay ku qoran yihiin laakiin waxaan rabaa in yaroo kooban oo haddii aad kitaabka haysatid iyo mid ka weyn haddii aad haysatid iyo haddii aadan haysanin laba jeerba insha allahu tabaaraka wa tacala haddii aad ka dadaasho kana murugta aad ka faaideysa ogaada waxaad ogaataan cilmiga wuxuu leeyahay walow cilmiga adkaarta maa noqdee macaaqid iyo meelo ay ka guntamaan sankorta ama bariiska loorka lagu soo xiro waxaa jirta hab cidda taqaano oo dukaanleyda aada u taqaane meel yar baa laga furi kadibna dhammaan xerkii waa israaciyaan saasay wada furmayaan hal mar hal sakan bay ku furmayaan ama laba sakan ay ku furmayaan rag ayaa laga siina meel baa laga furi kadibna saas ayuu ku furmayaa sidaas waxaa la too ah cilmigana macaaqid meele ka guntamo oo haddii meelaha iyaga aada hesho oo tabtaadu aad barato waxaa weeyaan cilmiga aad si deg deg ah uxifdinaysa ayaa jiro lidalika waxaan rabaa insha allah tabarak wataala macaqadka lagu xifdiyay adkaaru sabax walmasa oon soo ururiyey ilaahayna subxaana watacala fadligiis ah, tawfiiqdiisa aan ku helay in aan isku aadiyo oo sida ay isu qadqaadan karaan oo maskaxda bini aadamka mantiq ahaan uu qaban karo ayaan rabaa insha allahu tabaaraka watacaala maadaama ramadaan aan ku jirno oo shahru lkhayraat wa shahru lbarakaat <clears throat> wa shahru lhiba walhadiya ay tahay inaan idin naftayda mxuu ahaa kasoo hadiyeeyo oon diin usoo hadiyeyo insha allah tabaaraka watacala ilahayna waxaan ka baryaya inaan alla dartii ay u noqoto ama uu iga dhigo hadiyadaan soo hadiyey adinkana ilaah subxana wa idinku anfaca aadna xifdisan waxaan rabaa adkaar sabax walmasa waxaan uqeybiyey ko ilaa waxaan uqeybiyey todobaan uqeybiyey adkaaru sabax walmasa waa todoba qaybood bas todobadaas qeybta koobaad waa laba oo min toban jeer ah laba oo min toban jeera ah qeybta labaadna waa todoba oo hal mar ah qeybta saddexaad waa shan oo min saddex mar ah qeybta afaraad waa shan oo asbaxna ama ma asbaxa ah ama amsayna ma amsa ah oo subaxdii iyo galabti lafdigii keenayso oo shan jeer ah shan shan qaybood qaybta shanaad waa allahuma faatira asamaawaati walard iyo mid golonkeeda ku jirto raacsan qeybta lixaad waxaa weeyaan sayid listikfaar sayid alistikfaar iyo mid golonkeeda ku jirta qeybta toddobaad u dambaysa waa saddex qeybood oo min boqol ah intaa weeyaan marka waxaan rabaa inaan isla ogaano oon isla barano todobadaas qaybood oo adkaaru sabax ah adkaaru lmasa waxaa tihahdaba asabax walmasa waa subaxdii i subaxdii marka asbaxna meesha ahayd amsayna ubaa la dhihi ma asbaxa meeshahayd ma amsa ubaa la dhihi wax weyn ilayka nushuur meesha ahayd ilayka almasir intaasaa lagu bedeli laakiin sida kale waa isleeyihiin ma kala baxsano oo ma kala fogo qofka hadduu marka adkaaru sabax xifdiyo adkaaru masana gacanta ku haya asbaxna meesha ahayd amsayna ubuu dhihi ma asbaxa meesha ahayd ma amsa ubuu dhihi ilayka nushuur mxuu ahaa ilayka almasir buu dhihi waa inta ayada wax kala maaha ikhwani ilkiraam adkaartaas marka qalbiga fura oo dhagaha fura oo indhaha fura oo ciddii muxuu ahaa qalin qaadanaysa qalin ha qaadato oo ha la qorto oo ha la xafido oo ha lagu noqnoqsado oo ha noqoto mid annaga aan barana oon ilmaheenna barno oon walaalaheen barno oo ninka xaaskiisa u bara xaaska ay muxuuha ninkeeda barto oo jiraanka la baro oo waxaa weye mutadaawala oon kala qaadano oon insha allahu tabaaraka wa xirzi iyo badbaado weyn aan ku helno ha noqoto adkaar asabax waxaa ka mid a amaba adkaarta maalinta la akriyo laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wa calaa kuli shayin qadiir intaasa ka mid a oo tawxiida oo qudrada allah loo sugaa subxaanahu wa tacaala oo qofka addoonka waa alla isu dhiibi adkaartaas qofkii boqol ka akriya nabigan wuxuu ley sala allah slam hal maalin acmaal iyo fadli aan la gaari karin ayuu rabbi siina subxaanahu wa tacaala boqol dembi ayaa laga dhaafi oo boqol wanaag ayaa loo qori oo waxa weeyaan shaydaanka ay badbaado ugu noqoni oo wax alle wixii mxu wuxuu lamid noqoni qof xureeyey intaasoo mxuu aha madax oo qoor oo mxuu ahaa walada ismaaciil nabi ismaaciil calayhi salaam intuu dhali kamid a qof xureey ayuu lamid lamid noqoni qof wuxuu la imaaday fadligaas intaa leeg la imaaday oo qof aan isaga ka badin lahayna ma jiraan weyaan camal maanta kaa badana ama kaa fadli badnaana ama wanaag kaa badnaana ma jir ilaa qof waxaad samaysa wax ka badan la imaada waa gooni boqolka dhaafi mooyane waa laa ilaha ila allah waxad walaa shariika lah lahu lmulku walahu xamdu alaa kuli shayin qadiir oo intaas yar aad akrisid akhi lkariim walukht alkariima marka adkaara sabaxan galla marka waxaa niri qodobka koobaad ama qeybta koobaad waa laba min tobanna waxaa niri qeybta labaad waa hal oo toddoba jeer ah qeyb saddexaad waxaa niri waxa weeyaan shan shan shan jeer maa shan jeer shan oo min muxuu ahaa saddex jeera shan qaybood oo min saddex jeera qaybta faraad waxaan idhi waa shan oo asbaxna ama amsayna ah qaybta lixaad ama shanaad waxaan idhi allahuma faatir asamaawaat mid gobolkeeda ku jirta qaybta lixaad waxaan idhi sayid listikfaar imid gobolkeeda ku jirta oo la socota kulli faaqan qaybta toddobaadna waa saddex min boqolla aad bay u fududa insha allahu tabaaraka watacala qaybta koowaad oo tobanka labada jeera laba qaybood oo min tobanna waa laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahu calaa kuli shayin qadir markaad adkaar saba akrisid adkaar eh, salaad akrisid ood subxaan allah alxamdu lilah allahu akbar aad min soddon iyo saddex jeer akrisid laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadir aad imaado qul huwa la birabbi lfalaq birabbi nas min saddex jeer aad ka akrisid allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum laa taakudu sinat walaa nawm lahu ma fi samaawaati wama fi lard man da ladi yashfac cindahu ila biidni yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yuxiituuna bishayi min cilmihi ila bima shaa wasica kursiyuhu samaawaat walard walaa ya-udu xifdmaa wahuwa alcaliyu lcaliim markaad la imaado ood ajir badanna ka dharagto oo adkaaru salaat ama dubur salawaat aad dhamayso kadib ayaa waxaad bilaabaysaa laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku wlahu alxamdu huwa calaa kuli shayin qadiir toban jeer iyo allahuma sali cala muxamedi wacala ali muxamed kama salayta cala ibrahim wacala ali ibrahim inaka xamiidu majid allahuma baarik cala muxamedi wacala ali muxamed kama baarakta cala ibrahima wacala ali ibrahim inaka xamiidu majid marka labada jeer ama labadaas qaybood toban weyaan waa qeybta koobaad meel ku qoro qeybta labaad xasbiya allahu laa ilaha ila huwa alayhi tawakaltu wahuwa rab lcarshi lcaliim todoba jeer umaad akrinaysaa bes waa qeybta labaad waa ka dhacday qeyb saddexaad usoo gudbaysaa shan jeer shan qaybood wayaan oo min saddex jeer shantaas qaybood oo min saddexda jeera waxaa weeyaan acuudu <clears throat> bikalimaat illahi taamata min shari ma khalaq saddex jeer raditu billahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxamedin nabiya saddex jeer bismi illahi aladi laa yaduru maca smihi shayun fi lardi fi lsama wa huwa samiu calim waa saddex jeer allahuma caafini fi badani allahuma caafinii fi samci allahuma caafinii fi basari laa ilaha illa anta aynawa saddex jeer kadibna subxaana allahi wabixamdi cadada khalqih waridaa nafsi wa zinata arshi wa midaada kalimaati kalimaati aynawa saddex jeer shantii min saddexda ahaydna waa ka dhacday waa qeybtii saddexaad qeybta afraad waa shan oo asbaxna iyo amsayna ah asbaxna weeyaan shan oo sabax iyo masa lagu sheega waa kuwe tan koobaad allahuma ma asbaxa bi min nicmati aw biaxadin min khalqik faminka waxdaka laa shariika lak falaka alxamdu walaka ashukr asbaxna calaa fitr islaam tii labaad wa calaa kalimati likhlaas wa calaa diin nabiyina muxamedin sala allahu alayh wali wasalam wa calaa milati abina ibrahima xaniifa muslima wama kana min almushrikiin tan saddexaad allahuma bika asbaxna wa amsayna wa naxya wa namuut wa ilayka nushuur tan afraad asbaxna wa asbaxa lmulku walxamdu lilah laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa cala kuli shayin qadiir rabbi as'aluka khayra ma fi hada alyawm khayra ma bacda waacuudu bika min shari hada alyawm wa shari ma bacda rabbi acuudu bika min alcizi walkasal rabbi acuudu min cadaabin fi nnar cadaabi fi lqabr tan shanaada u dambayso asbaxna ya amsayna rabbi asaluka waxaa u dambaysa marka tan u dambaysa allahuma ini asbaxtu ushiduka ayaa u dambaysa waa afar jeer afar jeer yaa lalihi allahuma ini asbaxtu ushiduka washhadu xamalat carshika wamalaa'ikataka wajamiica khalqika anaka anta allahu laa ilaha illa anta waxdaka laa shariika lak waana muxamadan cabdika rasuulka ee alafarjarahisa asbaxdaadiyo marka oo waxa weeyaan shan qaybood ahna halkaasad ugu dhacday qeybta shanaad waxa weeyaan allahuma fatir asamaawaati itii kulli faaqinayd allahuma fatir asamaawaati walard caalima algeyb washahaada raba kuli shayin malika laa ilaha illa anta acuudu bika min shari nafsi ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم إني دي كل فهم وطمك اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي qaybtaasna waxaa wey allahuma faatira asamaawaat iyo tii ku lifaaqnayd qaybta lixaad waa sayid ااstiغfar iyo xabad kuli faaq sayid ااstiغfar waxaa weeyaan allahuma anta rabbi laa ilaha ila ant khalaqtani wa ana cabduk wa ana calى cadika wadika ma staطtu acuuduk min shari ma sanactu abu laka binicmatika calaya waabuu bidnbi faqfir lii fainahu laa yakfir dunuub ila ant nabigeen wuxuu leh sala allahu alayhi waali wasalam ducadaas qofka akriyo oo subax maalin akriyo oo maalintaa dhinto ahlu janno weeyaan qofkii galab akriyo oo habeenkaa dhintana waa ahlujama yuu nabig ilahi sala allahu alayhi waalihi wasalam marka sayidulistikfaar waa taas istikfaarta oo dhan tan madaxdu ah weeyaan allahuma anta rabbii laa ilaha illa anta khalaqtanii wa cabduk wa calaa cadika wacdika ma statactu acuduka min shari ma sanactu abuu laka binicmatika calaya wa abuu bidanbi fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant waxaa marka raacsan oo taayada ku lifaaqan yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astagiif aslix li shani kulah walaa takilni ilaa nafsi arfata cayn qeybta lixadata wey qeybtada waa u dambaysa waxa weeyaan waa saddex oo min boqol ah saddexda min boqolka miyaa taqaan ikhwan kiraam tan koobaad subxana allahi wabixamdihi oo boqol jeer weeyaan subxana allahi wabixamdihi waa boqol jeer fadliga laga hela lama koobi karo boqol jeer weeyaan waxaa ku xigto laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir oo shan shay oo kala daran uu rabbi subxaana watacala oo mid walba mid kale fadli badan uu rabbi ku bixina boqol jeer baa lalihi isna laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wa huwa cala kuli shayin qadiir qeybta waxaa weeyaan saddexaad oo boqolka iyadna laga akrinay wa astaqfir llahi alcadiim waatuubu ilayh ilahay baa dambi dhaaf weydiisana oon u tooba keeni nabigeena calayhi salaat salaam xadiid saxiixa ayaa wuxuu leey ilaahay subxaana watacaala toddobaatan jeer ayaan dambi dhaaf weydiistaa weliba waxaan dareemayaa inaan gaabiyey boqol jeer ayaa riwaayada qaar ay sheegayaan boqol jeer ayay sheegayaan marka ikhwaani ilkiraam intaas iyada ha la qabsado oo halala wareego oo ha la xifdiyo oo ha lagu dadaalo oo mayd hadduu kuu yeelo markaad salaad subax tukatid meeshaad ku tukatay ha ka istaagin ilaa adkaaru sabaax aad kala imaado haddii aad salaad casar dukato adoonan adkaarulmasaa akrinin ha ka istaagin meesha iyada oo fadhi ilaa waxa wey aad ka gudata dhammaanba waa todoba daqiiqa ama toban daqiiqa amaba sida loo kala carafudad wayaar ilaa shan daqiiqa min shan daqiiqa ilaa toban daqiiqa intuu dhexaysa intaas ayuu qofka adkaaru sabax ku dhamayn karaa ama adkaarulmasaa ku dhamayn karaa sideedana waxaad ogsoon tihiin cibaadaadka qofka waxa weeyaan waa wuxuu isbara go-aan inaad qaadataa loo baahan yahay walow araadu lkhuruuja la acaduu lahu cudda ayuu rabbi le subxaana wa tacaala qofka hadduu doono inuu muxuu ahaa jidka alla ku baxo diyaargarow ayaa loo baahan yahay markaad safar aadaysa waa diyaargaroobi markaad shaqo qabanaysa waa diyaargaroobi waa labisani waa qorshaysani saacadiyaad fiirsani wamaa ilaa dalika marka waxaa loo baahan yahy qofka muminkaa camalkaa noocaan hoo yar oo kooban oo daqaaq yar aad marka loo fiiriya hadda toban daqiiqo labaatan iyo afar saac oo saacadiiba ay lixdan daqiiqo ku jirta toban daqiiq ka jar tobankaa daqiiqana waxaa laga yaabaa camalkii aad qabanaysay intaasoo dhan labaatan iyo afarta saac iyo waxaa weeyaan labaatan iyo saddex saac iyo konton daqiiqa intaad qabanaysay inay ka fadli badnaato oy ka faa-iida badnaato oy ka darajo sarrayso tobankan daqiiq adkaaru sabax iyo adkaaru masaa od qabanaysay ayaa laga yaabaa hadduu rabbiga subxana wa tacala doono kuna waafajiyo marka akhi lkariim walwaqtu lkariima ayuha alsaa'imuun ayuha alqaa'imuun ayuha almuttaquun ayuha addaacuun ayuha aldaakiruun fursadaanan ka faa-iidaysano oon ramadaan ka dhigno xaaladayna midaan ku bedelno atakiru ramadaan insha allah waa noo imaan doontaa ciwaan caraaweynteena kamid inuu noqdo ayaan biidnillah aan rajaynaa inaan nafteena bedelno oon ku bedelno dikriga ilaahay subxaanah wa tacaala nafteena aan barno oon xakamayno adkaar asabax adkaar almasa ay noqoto daydana daydanana arrin aan joogtayna oonan xaalad kastan ku sugna aanan ka tegin aan ka dhigan ikhwani kiraam fadliga dikriga iyo adkaaru asabax iyo adkaaru almasa fadliga laga hel laga helaya ma koobi karo kaba soo qaad subxana allahi bixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshi wamidaadi kalimaati oo saddex jeer la yidhaahdo nabigeena calayhi salaatu salaam saxaabiyad xaasiskiis kamid a ah, radia allahu taala wardaha ayaa aroortii uu ka tagay iyadoo salliga ay ku tukatay ama meeshii ay ku tukatay fadhido ayuu ka tagay kadibna magaaladu iska aaday wuu soo danaystay wuu soo noqday barqinka ayuu yimid nabigeena sala allahu alay wasalam iyadoo halkii fadhido alla xusayso oo waxa weeyaan eh, eh, eh, alla muxuu ahay yani u cibaadaysanaysa markaasaa nabiga wuxuu yiri meeshii aan kaaga tagaad weli fadhidaa kama adan zuuliniya ha ay tiri meeshii aan fadhiya markaasaa nabigan wuxuu yihi sal l slam gadaashaa afar eray ayaa saddex jeer kiiba iri haddii wax alla waxaad samaysay oo cibaado ahay la barbar dhiga amana laa miisaamana waa u dhigminaday nabigu ilahi sal alla alay slam bal fiiriye yani miiqaa sac ma hal sacay ahayd ma laba sacay ahayd ma saddex sacay ahayd nabigan muxuu yihi subxana allahi bixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaadi kalimaatihi ayuu saddex jeer yiri saddexda jeer ayaa waxaa u dhigantay dhowrka saac oo umuna radia allahu taalaha ay fadhiday ayay u dhigantay wax la koobi kara maaha fadaaisha laga hel laa ilaha illa allah waxdu laa shariika lah lhulmulkshaqdir boqol jeer markaad tirahdo wixii fadliga kusoora waa ti ay sheegayin subxana allahi bixamdihi boqol jeer markaad tirahdo waxaa weeyaan dunuubtii o dhan baa lagu dhaafi qofkana jannu ku geli waxa weeyaan qof waxaa la imaaday qofka isaga qofka ka fadli badan na ma jiraayo ilaa qof intaas in ka badan la imaaday mooyane haye markaad leedahay allahuma axfadnii min bayni yadaya hore hortay rabbi iga ilaali wa min khalfi gadaasha iga ilaali wa can yamiini midigta iga dhow wa can shimaali badaxda iga dhow wa min fawqi kor ilaah iga dhow wa acuudu bicadamatika an uqtaala min taxti ilah waxaan kaa mangelaya weyninkaada in dhulka iga jaro ayaan ka muxuu ahaa intaas markaad leedahay yani lama koobi kara fadaaisha iyo wanaagga iyo khayraadka ku sugan alla dikrihi subxaana wa tacala mad adkaar sabax walmasa gundhig uga dhiga noloshaada subaxdii ha shaqo tegin oo meel ha u dhaqaaqin oo wax kale ha qabanin oo tallaaba ha rogin oo midig midig ha eegin adoon adkaar sabax la imaanin saad uga imaanaysaa xifdi bara oo wax la xifdin kara hal maalin baa lagu xifdin karaa laba maalin baa lagu xifdin karaa saddexaa lagu xifdin karaa saacada ayaa lagu xifdin karaa laakiin iraadan iyo muxuu ahaa doonitaanki in laga helo wa akhilkariima ukhtilkariima fadligaas weyninka badan ajarkiisa qaato oo cidda tilmaamaysana ajirka ha hoojinina adiga laftirkiina sii kordhiya nabigeenan wuxuu leh sala allahu alay wasalam dadka qofkii khayr kuu tilmaamo oo khayr kuu sheega isna waxaa la siinayaa ajarkii ciddii khayrkaas qaadata ku camal fashay anigana ha iga hoojinina ajarka adiga laftirkiina dad situsiy ah ha hoojinina oo ciddii ay gaartay cid kale ha gaarsiiso oo ha lagu dhaqmo waxaa laga yaabaa maanta adkaar asabax walmasa ood hal maalin ku xifdisay ama laba ku xifdisay ama bil ku xifdisay inaad allah subxaana watacaala ku waafajiyo darajo aadan weligaa gaarteen intaad nooshahay camalka soo samaysan inaad kuu gaarsiiya laga yaaba waxaa laga yaaba awlaadaadi oo qaar haddaa dhalalin inaad sabab ay u noqoto inay xifdiyaan oo awlaadoodii ay sii xifdiyaan oo kuwa kadib ay xifdiyaan oo ilaa qiyaami saaca lagu camal falo adigana allah subxaanahu wa tacaala ajirkeeda uu ku qoro akhi lkariim almubaaraka ukhti lkariim almubaaraka khayrkaasaan ka faa'iidaysano oo xuska alla aan badino waxaa weeyaan dikru nnaasi saqmun wadikru llahi wadikru llah shifaaun wa dawaa dadka sheegsheegooda hebel waa gaaban yahay hebel waa dheer yahay hebel waa cas yahay hebel waa madow yahay hebel waa sidaas dadka sheegsheegooda waa marad qalbigaa ku jirada oo wanaagga ayaa ku jirada oo dembi ayaa laga helaa laakiin allah subxaanahu wa tacala xuskiisa waa shifaa shifaaun limaa fi suduur quluubta ayuu caafimaad u yahay alaa bidikrillahi tatmainu lquluub marka dikriga ilahay aan badino khaasatan adkaarta oo sabaaxda subaxdii oo aad muxuu ahaa markaa adduunka aad kala dhambalmo oo subaxdii nin walba tallaabo qaadi oo qof walba naftiisa u gadi ila subax kastaba nin walba naftiisu gadaya mid alla ka gada iyo mid shaydaan ka gadaba subaxdaas marka ku bilaaba inaad allah subxana wa taala xiriir la samaysato inaad allah xusto inaad allah ku badbaadiyo inaad allah subxana wa taala naftaada ka iibisa subaxda ayada ka dhigo shay kugu fiican oo kaa caawin karna waa adkaar sabax in alla imaado galabtiin markaad galabaysanayso oo maanti hawsha aad soo dhamaysato oo casarka aad tukato intaay qoraxda dhicin ka hore ayaadna waxaad la imaanaysaa adkaar almasa qofka u suurageli weyda marka inaad adkaarulmasa la imaado oo salaada casar u suurageli weyda salaada maqrib adoonan muxuu ahaa adkaarulmasa akhrin ha ka kicin meeshaad ku tukatay ilahay waxaan ka baryaynaa subxana wa tacaala biasmaai alxusna wa sifaati alculaa wa bismi alacdam aladi ida su-ila bihi acطaa waida duciya bihi ajaab an yajcalana min adakiriin allah kaiira wadakiraat allahuma jcalna min adakirina kaira wdakiraat allahuma jcalna min adakirina kaira wadaakiraat ilahay taa naga dhigo subxana tacala kuwa dikrigiisa badiyo kuwa shukrigiisa badiyo kuwa cibaadadiisa wanaajiyo kuwa dembigooda la dhaafo darajadooda la saromariyo soonkooda la aqbala salaadooda la aqbala cumrigooda la barakeeyo cilmigooda la barakeeyo camalkooda la barakeeyo dacwadooda la barakeeyo awlaadooda la barakeeyo maalkooda la barakeeyo ehelkooda la barakeeyo magaalooyinka ay joogaan la barakeeyo ilahay subxana wa tacala mubaarakiin meel kastna joogna dhamaanteen alla naga dhigo ilahi subxaana watacaala inta fuqaraa faqriga allah ka bixiyo rabbiga subxaana watacaala gacantiisa way buuxdaay inta xanuunsan rabbi subxana watacala caafimaad ha siiyo inta caafimaad qabta caafimaadkaas mid ay ku cibaadaysan allah ka dhigo inta lunsan oo jidka alla dabamarsan alla subxana watacaala isaga ayaa hidaayada gacanta ku haye allah soo hanuuniyo inta waxaa weeyaan xabsi ku jirto oo dulmi ku xiran ilahi subxana watacala xabsiga kasoo deeyo midnimo diin ku qodonta allahna siiyo dowladnimo diin ku qodonta allahna siiyo walaalo allah naga dhigo qalbigeena khayr allah ku jamciyo ilahay subxana watacala khatimad ha noo suubiyo ramadaanka siduu rabbiga subxaana watacaala noogu bilaabay darajaadkiisa iyo khayraadkiisa allah siiyo allah naga xoray naarta kumanaanka iyo malaayiinta naarta rabbi ka allah nagu daro xajka intaan xajin xaj allah siiyo ilahay subxana watacala inta xajisayna ha ugu celceliyo inta waxaa weeyaan awlaadaan awlaad barakaysan allah siiyo inta awlaad ay ka fasaasiyin awlaad allah wanaajiyo ilahay subxana watacala adduunna khayr hana siiyo aakhiran khayr hana siiyo hada wallahu aclam wsala allah wslm ala cabdihi wasul mustafa